بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسيتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ baro boqol xadiid darsigani waa darsigii labiyo tobnaad waxaana ka bilaabaynaa xadiidka konton iyo lixaad can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yuxibu atayamuna ma stataac fii sha'nihi kulih fii tahuurihi wa tarajulihi rawaahu lbukhaari xadiidkani waxaa soo saaray alimaamu lbukhaari min xadiidi caaishata radia allahu tacaala canha hooyadeen caaisha waxay leedahay iyadoo nabiga nooga warinay sal ly salam noona tilmaamaysa afcaashii wan wanaagsanayd ee uuna baray kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yuxibu tayamuna mid jecel midigaysiga ma stataaca intuu awoodo midigta inuu wax ku cuno fii sha'nihi kullihi xaalaadkiisa iyo noloshiisa oo dhan nabigu wuxuu jeclaa midigaysiga sala allahu calayhi wasalam fii tahuurihi marka uu tahaaro qaadanayo marka uu weysaysanayo marka uu qabaysanayo marka uu wejiyo dhaqanayo <clears throat> wa tarajulihi markuu shallaysanayo wa tanaculihi markuu kaba xidhanayo nabigeena calayhi asalaatu wassalaam marka uu tahaaro qaadanayo iyo marka uu shallaysanayo iyo marka uu kaba xidhanayo iyo fii sha'nihi kullihi xaalaadkiisa oo dhan wuxuu jeclaa inuu midigaysto oo midigta ka bilaabo walidaalika marka la salaamayo salaanta midigtaa lagu salaamaa markii wax la bixinayo midigtaa lagu bixiyaa markii wax la qaadanayo midigtaa lagu qaataa masjidka lugta midigtaa la horgeliyaa wahaakada midigta waa wax qiimo badan nabigeenna sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay nooga soo warinaysaa yuxibu tayamuna ma mastataaca fii sha'nihi kullihi fii tahuurihi wa tarajulihi wa tanaaculihi haddaba xadiidkani waxaa muhiima ah da'yarteenna inaanu barro in midigto wax lagu cuno midigtuu nabi wax ku cuni jiray waxna ku cabi jiray sala allahu calayhi wasalam bal waa diiday in bidixda lagu cuno laa ta'kuluu bishimaali fa ina ashaytaana ya'kulu bishimaal war bidixda waxa ku cunina ha ku cabbina li'anna shaytaankaa wax ku cuno oo ku caba yaa ghulaamu sami illaaha wa kul biyamiinika nabigu dardaarankii wiilkii yarka ahaa wiil yow bismillaahi dhe midigtana ku cun maanta xaaladdu waxay maraysaa in carruurta yaryarka lagu tarbiyeeya iska da inay midigtu wax ah ku cunaane ama ay ku cabbaane waalidkii dhalay hooyadii iyo aabbihii ilaa man raxima rabbi dadku alla waafajiya ma ahane yaad arkaysa ayagoo bidixda wax ku cunaya oo midigta wax ku cunaya haddaba kayfa yurabbi almucallimu aw ilustaad mucallimka ama murabbigu see u tarbiyayn karaa ilma inta uu la joogo unba wax u sheegi wa ilaa qowlka iyo ficilka mar walba qowlkaa xoog badan ee ficilkaa xoog badan ficilkaa xoog badan aabbihii baa wax ku cunaya bidixda hooyadii baa ku cunaysa bidixda ilmuhu tarbiya noocee abuu qaadan macallinku wuxuu isleehay asaga wax kale ayuu yaqaan waa ilaa hooyadaydii dhashay iyo aabihii dhalada bidixda ayay ku cunaan aan arrintaa xoogga saara biidnillaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka kontan iyo toddobaad can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi caaisha waxay leedahay xadiidka horta rawaahu muslim alimaamu muslim baa xadiidkan soo saaray min xadiidi caaisha hooyadeen caaisha radia allahu tacaala canha ayaa waxay leedahay kaana annabiyu nabi muxamed sala alla ly salam calayhi salaatu wasalaam waataan ku soo ballannay nabiga magiciisa markaad maqasho ku salli waataan horay oga soo dignay oon inay qofka bini aadamka qofka ugu bakhiilsani waa qofka intuu nabiga magiciisa maqlo aan ku sallin calayhi salaatu wasalaam waxaan horay ku soo marnay man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi bihaa cashra hal mar qofka igu salliya ilaahay baa toban jeer ku sallinaya idan fursadda ha isdhaafinin mar walbood nabiga magiciisa maqasho ku salli calayhi asalaatu wassalaam haddaba hooyadan caaisha waxay leedahay haddaan xadiidka dib ugu laabanno kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yadkuru allaha mid alla xusa calaa kulli axyaanihi noloshiisa oo dhan nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaa xaalaadkiisa oo dhan xaalaadkiisa kala duwan fi saraa'i waaddaraa goortuu barwaaqaysan yahay iyo goortuu dhibaataysan yahay goorta ay colaadda tahay iyo goorta ay nabadgelyada tahay habeenkii iyo maalintii markuu faraxsan yahay iyo markuu murugsan yahay markuu gaajaysan yahay iyo markuu dharagsan yahay markuu gurigiisa joogo iyo markuu bannaanka joogo kullu daalika nabigeenna sala allahu calayhi wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi axibaai fillaah waxaad la yaabi doontaan haddii asiirada nabiga dib ugu noqonayo axaadiida nabi sal ly salam waxaa arkaynaa qofka muslimka ah xaalad ma jirto ilaa ilaahay buu xusayaa markaad seexanayso maxaa lagaa doonayaa markaad soo kacdo maxaa lagaa doonayaa xataa habeenkii markuu isgediyo maxaa laga doonayaa qofka markuu musqusha gelayo soo adkaariyo ducama markuu baxayo soo adkaar iyo duca ma markuu cuntada cunayo soo adkaar iyo duca ma markuu dhargo oo dhammaysto soo adkaar iyo duca ma daabada markuu fuulayo ama gaadhiga ama diyaaradda ama baaskiilka ama dameerka ama faraska soo adkaar ma markuu meel koro fuulayo soo adkaar ma markuu ka soo degayo soo adkaarkooni ama ma wuxuu la yaaba markuu arko soo adkaarko markuu dharka xidhanayo kuwa cusub iyo dharka caadiga soo adkaar wahakada qofka muslimkaa xataa ninka iyo xaaskiisa gogoshu markay dhex maraysa soo adkaar ma qofka muslimka waa inuu fahmo diinteenna oo dhan baa dikri ah kaana annabiyu calayhi asalaatu wassalaam yadkuru allaha calaa kulli axyaani marka waa inaan nabiga ku dayna calayhi asalaatu wassalaam oo aan adkaarta badinaa xadiidka konton iyo sideedaad can caaishata radia allahu tacaala canha can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal rakcataa alfajri khayru min addunya wma fiiha rawaahu muslim xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu muslim min xadiidi caaishata hooyadeen radi allahu tacaala canha hooyadeen caaisha waxay leedahay ayadoo nabiga nooga soo warinaysa xadiid haali ah qaala nabigu sal allahu aleyh waali wasalam wuxuu dhihi jiray rakcataa alfajri laba ragcadood oo salaada subax ka horeysa ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyadan aada arkaysaan iyo wamaa fiiha waxa dhexdeeda yaallo oo dahab iyo duulaar iyo macaadin iyo macdan iyo dheeman ah wax alla wixii dhul adduunyada eh, Eh, dhulka ku dhex jiro oo dhan xalla wixii adduunyada dhexdeeda yaalla oo dhan waxaa ka khayr badan in lagu waafajiyo ilaahay labadaa ragcadood tabaaraka wa tacaala inaa u tukato subxaanaka yaa rab rakcata alfajr khayru min addunya wamaa fiiha labadaa ragcadoodba adduunyadao dhan kaaga khayr badan ilaahay inuu ku waafajiyo xala qalbigaaga nifaaqay ka tirtirayaan maxaa yeele salaada ka dambaysabaad khushuuc ku tukanaysaa labada ragcadood oo alla ku waafajiyo waxay kaaga khayr badan tahay adduuniyada arka sidiina loo jeclaysiinaya cibaadada sida loonala jeclaysiinaya taacada sida sunanka loogu ilaalinayo waajibaadka maxaa yeelay bilmunaasaba nabigeenna sala alla alay salam wuxuu noo sheegay aakhare markii la tago xisaabi ay dhacdo qofka kolka hore waajibaadka ayaa xisaabta lagu hormariyaa yacni salaad walba salaadu waajibkeeda soonka zakada xajka ilaa aakhirihi shay waajiba markii la xisaabiyo haddii ay waxoogaa khalal ah ama gaabin ah ama dulduleela ama dhaawaca soo gaadho wuxuu alla dhahaa bal eega addoonkayga bal wax sunnaa inuu leeyahay si sunnada lagu kabaa waayo lafta hadday jabto dee waa la kabaa marka eh, sunanka aad arkaysaan waxay noo kabayaan waajibaadka magiciin jiriye maalinta aan kabidda u baahannahay hadda maanta waa inaan sii diyaarsanno qalabkii lagu kabi lahaa waana sunanka cibaadada raaca weeye ragcataa alfajri khayru min addunyaa wamaa fiiha riwaayo kale wamaa calayha xadiidka konton iyo sagaalaad can caaishata radia allahu tacaala canha can innabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal ina arifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaanah walaa yunzacu min shayin ilaa shaanah rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi caaisha hooyadeen caaisha radia allahu tacaala canha hooyadeen waxay leedahay caaisha ayadoo nabiga nooga soo warinaysa xadiid cadiim ah calayhi salaatu wassalaam qaala nabigu inuu yidhi bay noo soo warisay calayhi salaatu wasalaam ina arifqa turiddu iyo raxmaddu iyo naxariistu shayga waxa in loo turo shayga turidda loo yaqaan laa yakuunu fii shayin turiddaa shay lama dhexgeliyo ilaa zaanahu way qurxisaa shaygaa wuu qurxiyaa rifqigu waa qurxinayaa shayga u fiirsa camalkaaga iyo shaqadaada iyo dacwadaada iyo reer la dhaqankaaga iyo carruur tarbiyayntaada iyo bulsho la dhaqankaaga goorta aad naxariis geliso oo rifqi iyo turid aad geliso ood noqoto qof basiit ah aadan noqonin qof ad adag oo qallafsan aadan noqonin qof tawaaduc badan oo jilicsan aad noqoto u fiirso waxaad noqonaysaa qof maxbuub lada naas maxaa dhacay dheh qof dadka agtooda laga jecelya maxaad u noqotay lianna rifqiga shay lama geliyo ilaa waa qurxiyaa ziina ayuu siiyaa ina arifqa laa yakuunu fii shay rifqiga iyo turiddu iyo naxariista iyo dabacsanaantu lama geliyo shay ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu min shay shay lagama siiba rifqiga iyo naxariista ilaa shaanahu waa fool xumeeyaa ilaa shaanahu waa uu fool xumeeyaa tusaale haddaan ka bixinno qofaa wax sameeyey markaasaa si fudud oo tartiiba oo macaan baad waxa ugu sheegtay jawi wuxuu noqonayaa jawi qurux badan dadkao dhan baa dhahaya maasha allah laakiin haddaad indhaha gal ka bixiso oo indhuhu ay kabadhiiga ku noqdaan cunuuna ku soo bararo waxaad qaadan kartood haaban kartana aada la boodo waxaa weeyaan wixi o dhanba waa fool xumaanaya saa daraaddeed ina arifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaara qofka muslimka ah rifqi iyo deganaan walidaalika nabiga sal ly slam wuxuu ahaa mid naxariis badan oo turid badan xataa xayawaanka xataa gaalada kuwa maxaa la yidhahdaa iiken aan dagaalka ku jirin ee duqoyda duqayda ah ee kuwa iska caabudaya meelahooda ku jira xataa nabigu waa diidi jiray in la dilo sala allah alay slam walaa yunzacu min shay shay lagama siiba ilaa shaanahu waa uu fool xumeeyaa ayuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ama xadiidka darsigeenna maanta ugu dambeeya waa xadiidka lixdanaad can anasin radia allahu can can اnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih axaadiistii dhowrkaan soo qaadanay hooyadeena caaisha noo warinaysay xadiidka lixdanaadna tobanka xadiid ee qeybta aan soo qaadnay cafan xadiidan hadda waxaa noo warinaya anas radi allahu tacaala canhu can anas radi allahu canhu can nabi sal slam qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih muttafaqun calayh xadiidkan bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi anas bni maalikin radia allahu canh anas binu maalik wuxuu leeyahay asagoo xabiibkeenna iyo nabigeenna nooga warinaya xadiid cadiim oo cajiib oo qiimo badan qaala nabigu wuxuu yihi sal ly slam laa yuminu iimaan dhammaystiran baa anta laga wadaa laa yu'minu ma rumeeyo ama ma rumaynin iimaan dhammaystiran oo kaamila lagama helin laa yu'minu iimaan dhammaystiran lagama helin axadukum qof idinka idinkamida xataa yuxiba liakhiihi lmuslim inta uu walaalkiisa kale muslimkihi uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi waxa asagu naftiisa uu la jecelyahy xadiidkani waa xadiid cajiiba way xadiidka wuxuu tilmaamayaa iimaankaagu inuusan dhammaystirnayn bal uu naqsi ku jiro haddii aad naftaada haddaadan walaalkaa la jeclaanin caafimaadkaad jeceshahay iyo horumarka aad jeceshahay iyo tacliinta aad jeceshahay cibaadada aad jeceshahay iyo jannada aad jeceshahay awlaadda aad jeceshahay maalka aad jeceshahay iyo jaaha aad jeceshahay wax alla waxaad naftaada la jecesho wanaaga inaad walaalkaa la jeclaato ilaa aad darajadaa gaadho iimaankaagu hoos buu yahay iimaankaaguna kor ma aha iimaankaadana naqsi baa ku jira u fiirso muslimiinta xaqdigaa lala dagaalamayaa xaasidnimadaa lala dagaalamayaa anaaniyadaa lala dagaalamayaa muslimiintu inay sinaadaan baa la doonaya laa yu'minu axadukum axad idinkiidan ka mida iimaan dhammaystiran lama imaanin yacni lagama helo iimaan dhammaystiran iimaankiisu naqsi baa ku jira xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih inta uu walaalkii kala jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay as'al allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu iimaankayaga kor u qaado nagana dhigo kuwa naftooda waxay la jecel yihiin walaalahood la jeclaada biidni tabaaraka jala wacalaa intaanu kaga kulmayno fadhiga midkan ku xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته